sheegay marka ibn cabdilhaadi wuxuu yihi kadaa rawaahu axmedu warijaaluhu muqarajun lahu fi saxiix axmed saa waa weriye xadiidka rijaashiisa dhanna waa rijaashii saxiixa waqad dacafahu lbukhaariyu ayruhu bukhaari keyrkiisna way daciifiyeen oo hadday rijaashu rijaashiisii tahay muxuu bukhaari u daciifiyey cilo khafiya laga yaaba inuu ku arkan cilmulxadiidku maaha wax isku sahlan ciladiisa saa sheegi doona tirmidi wuxuu soo naqliyey cali ibn lmadini inuu yiri bacasa yaxya bnu saciidin alqaaan hada xadiia jiddan yaxya alqaaan xadiidkan aada u daciifin wa qaala waxau yihi huwa shibhu laa shay xadiidkan waxba ma oo kale wa qaala wuxuu yihi tirmidi waqad samictu wa samictu maxamed bn ismaaciil yudacifu hada xadiia maxamed bn ismaaciil bukhaari baan maqlay xadiidkan soo daciifinayo wa qaala wuxuu yihi xabiib ibn abi haabit lam yasmac min curwa inqiaaca jira xabiib curwo kama una maqlin xadiidkan wakada rawaahu ibraahim ataymiyu ayaa weriye can caaisha walam yasmac ibraahim min caaishasna kama maqlin xadiikan marka dabcan culimada dambe qaar saxiixiyaa jiro sheekh ilalbani iyo shucayb alarnaut iyo mislka taxqiiqiisa waa ku saxiixilaakiin waxaad moodaa muxadisiinta badanaa hore mutaqadimiintii inay cilla ku arkeen xadiikan marka koleyta marka xadiidkan hadda baabka wuxuu usoo dhexgeliyey naagta taagashadeeda weysada ma jebisaba ma jebiso qofka haday naagtiisi u taagto taasu hadda meesha nawaaqid wado usoo dhexgeliyey hadda xadiidka weysada aynan jebayna laga qaadana laakiinse xadiidkan aimadaasay u ishaareen mutaqadimiinta bukhaari iyo alqaaan tirmidi aimo badan marka xadiid aimadaas tirada badan ay daciifiyeen waxaad moodaa marka tasxiixiisa xoogaa inuusan qalbiga ku dayeynin fii nadari waa anisaan u arka un nacam marka saa darteed xadiidkan waxaa ugada haboon baabka xadiidka caaisha radi allahu canha ee saxeixa ah aan lagu muransanayn ee ahaa in nabiga sal allahu alayh ali wasalam sujuudsan ay nabiga weysay taataabatay gomadiisa inay gacanta ku taabatay nacam lugtiisa nacam asagoo sujuudsan oo huwa yaquulu oo dhahay allahuma inii acuudu biribaaka min sakhatika wa bimucaafaatika min cuquubatika wa bika minka sidaas wale nacam taas meel laga mara marka malaha weliba guryaha inaysan xadiidkii kale isagana mar walba uu nabiga qanjaruufanay iyadana ay lugta laabanaysa oo asna saxiix ahaa labada xadii waay tilmaameen weliba xadiidka dambe buyuuta yowmadin laysa fiiha masaabixi guryaha waagaas misbaax iyo faynus ma lahaa jirin nin iyo naaftiisa isla jiifo cawo ay tahay faynusna aysa oolin nalna usa meesh ka daarnayn mustaxiil in la yihaa gacantiisa duduubtay gacantiiba mare ku xirtay lugtiiba lugihiibaa mare ugu xirnay iyadiibaa gacanta mare ku xirtay waxaasoo kalena xadiidka rasuulka in loo keeno aaday khalad u tahay waana tacasubka madmuumka waxa u dhexaysiiye fiqiga islaamka looma baahna wa sababta waxay tahay mabda aad adiga qabto ayaad xadiidka u leexinayna mabda aad adiga soo ictiqaadisay ayaad xadiidka rasuulka xadiidka ayaad soo qaadee mabdi ibaad markaa ku wadwadayna marka waa alle muxuu leeya wamaa kaana limuminin walaa muminatin ida qada allahu warasuuluhu amran an yakuna lahum lkhiyaratu min anfusihim nam man min amrihim waman yacsi illaha warasuulahu faqad dalla dalaala mubiina nam marka qofka inuu ikhtiyaar yeesho waa la diiday haddii alla rasuul ay wax ku amreen waxaa la rabaa alla rasuul iyaga adiga inaad amar dooqaaga iyo wax adiga aad qabto inaad ka tagto alla rasuul uga tagtaan rabaa laakiin maaha adiga doo qaaday waxaad ictiqaadisa inaad xadiid ku leexleexisid marka waxaa la rabaa nimankaan saa yeelayo xadiidkii rasuulka ay waxay waafajinayaan madhabka shaaficiga nacam bilahi calaykum marka ma madhabka shaaficiga in xadiidka la waafajiyo mase xadiidka madhabka shaaficiga la waafajina madhabka shaaficiga xadiidka lagu feeriyo hadduu waafaqi waayena laga tago hadduu waafaqana la qaatay nacam ee maaha xadiidka rasuulka in la yihaa hadday madhabka waafaqana waa la qaadana hadii kalena waa laga tega sidaas marka maaha qofka inuu ilahay ka xishoodaas rasuulkaa qabriga lagugu su-aala shaafici lagu su-aali maayo imaamu shaaficina ma qabin waxaan oo kale marka la yihaa xadiidkan ma dhahaysaa ataqulu bihi wuxuu dhihi jira atarani fi kaniisatin atarani ataraa fi wasadi dinaar maro oo gaalada dhaxda ku xirtaan maan aniga wataayo dhihi jira maaad igu aragtay kaniisadhan oo kasoo baxaayo seed ii leedahay xadiidka rasuulka ka ay tahay ma qaadanay mise ma qaadanaysid nacam xadiidka rasuulka waa la qaadanayo shitu ama abeytu nacam ama aan ogolaan ama aan diido waxaan intee laga keena marka nacam laleeyahay waxaa dhici karta in marada ay gacanta wax ugu duubnay waxaa dhici karta lugteeda inay wax ku duubnay intaas wax kale maa xadiidkaa laga ordaa nacam waana tarbiye aada u xun marka kaasaa ka fiican marka in xadiidkan la keeno marka laakiinse xadiidkan isna macno dheeraada wataa nacam macnuhu waxay tahay haweenta haddii shahwe loo taabto weysada ma jebins ma jebinso ma jebinayso taa iyaga waxaa qabo inaysa jebinaynin weysada si kasta naagaa loo taabto weysada inayn u jebinayn xanafiyadaa qabaan xadiidkan iyana iyagaa daliishada laakiin imaam maalik waa kala qaadaya shaawo iyo eyru shaawo u kala qaada haddii shaawo loo taabtana way jebi haddii kalena ma jebisa shaaficiyaduna marba haddii la taabto ibnu cumaraana sidaas oo kale qabo haddii mar un la taabto waxa waaye eh, eh, weysadii waajabaysaa si kastaba haloo taabta xadii marfuucana ma jiro oo dhahaayo idaa jasa rajul imraatahu aw qabala ninku hadduu naagtiisa dhunkado ama u taabto haweyse qaato xadii marfuuca oo dhahaayo male haduuba jiraba xadii marfuuc oo saxiixa ah, maba la murmeen masalada shaaficiyada ow nisaa waxaan ahayn ma haystaan aimadiina waxay leeyihin ow nisaa waa in lagu fasira tafsiirka rasuulka ah waa ka nebigi baa la taabtay mana weyse qaadan lamtii inuu jimaac yahay tafsiirka ibnu cabaas inuu raajix yahay taasaa tilmaamaysa dadkii marka diinka oo ayaan ka daahay aqoontii ay aada u hoos martay aataartii rasuulka la aqoon waayey waxaa timid dul dadka dhahaayo kuwaanu inay diin cusub wataan wataanoo mubtadiciin yihin waxa u daliila ah. naag weysada kaama jirisa qabaana lagu leey naam war waxaas maa bidcaa saxaabadiiso iskuma khilaafina naam saxaabadii waxay isku khilaaftay bau dadku tabjiicina naam awjahlina marka naam anagu ma tabdiicinayno ninka naasi naasta markay taabato ka weyse qaato la tabdiicin maayo lana madhab min madaahib saxaaba way nacam ma diidanin midaa nacam laakin raajix ma aanan taagina nacam laakin in masaa-ishii fiqigii laga dhigo eh, masaa-il caqiidaa laga dhiga nacam qabuurna la tuugo nacam qofka asagoo qabuur tuugaayo wax saxaaba qabri tuugay aysa jirin ayuu kuleeyahy adaa bidco wadata nacam maxaa dhacay lana naafteeda haday itaabato wayso igama jebinaad nabiga kuleynaa aan toobo وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد waxaan ku dhex jirnay baabu nawaaqid lwudu min kitaabi buluغ اlmaraam min adilة الاحkam lilxaafid ibn xajar اlasqalaani raximah llahu tacaala wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam idaa wajada axadukum fii baطnihi shay-an faaskala calayhi akharaja minhu shayun am laa falaa yakhrujana min almasjidi xataa yasmaca sawtan aw yajida riixaa wacan abi hurayrata waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaal inuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalam nabigu waxa uu yihi idaa wajada axadukum midkiin haddii uu helo yani ou dareemo fii badnihi calooshiisa shay-an oo wax ka dareemo oo fa ashkala calayhi marka uu ishkaal geliyo shaygaas fa ashkala ou shaki geliyo calayhi shayga korkiisa ou shaki geliyo oo uu shaki ku beero iyo ishkaal akharaja minhu shay-un xaggiisa inuu wax kasoo baxay akharaja ma ka baxay minhu xaggiisa shay-un wax amlaa mise kama soo bixin ayuu ku shakiyey falaa yakrujanna xukunka marka waa kan falaa yakrujanna ynan bixin oo bixin min asalaati min almasjidi masjidka ynan ka bixin masjid salaada hadii loo jeeda salaada ynan ka bixin xataa yasmaca sawtan inta codka maqlaayo aw amase yeejida oo ka dareemayo riixan ur inta oo ur ka dareemayo ama oo codka maqlaayo ynan ka bixin masaajidka nam akhrajahu muslimun xadiidka muslim baa soo saaray marka xadiidkan muslima weriyey waa dabcan saxiix alimaam nawowina xadiidkan waxa uu sheegay inuu yahay aslun min usuuli islaam wy xadiikan waa asal usuusha islaamka kamida wa qaacidatun cadiimatu min qawaacid lfiqhi qaacido weyn oo qawaacida fiqhiga kamida waaye sababta ah waa maxay qaacidada laga qaatay waa maxay ana alashyaaa yuxkamu eh, bilyaqiin ashyaada waxaa lagu xukumaa bu yii marka wixii marka yaqiin ayaa lagu xukumaa wxuu leeyahy marka ana alashyaaa yuxkamu bibaqaaiha calaa usuuliha alashyaaءu yuxkamu bibaqaaiha calaa usuuliha xataa yatayaqana khilaafu dalika qaacidadasaas wa alashyaau yuxkamu bibaqaaiha calaa asliha yani ashyaada waxaa lagu xukumaa inay asalkeedii baaqi ku tahay xataa yatayaqana ilaa yaqiin un looga baxo maahan ilaa xataa yatayaqana ilaa laga yaqiinsado khilaafu dalika arintaas khilaafkeeda qaaidada marka guud saas alashyaau baaqiyatu calaa asliha nacam ashyaadu waxay baaqi ku tahay asalkeedii hore nacam xataa yutayaqana khilaafu dalika ilaa arinta khilaafkeeda la arka hadda marka qofki waa soo weyse qaatay muxuu asal ku yahay qofki wa soo weyse qaatay dahaaradiyaa la hubaa oo asalna ah, nacam dahaarada asalkaasaa baaqi lagu ahaana ilaa yaqiin unbaa kaa rari karta nacam waxa aad uga guureysaa waxay noqona yaqiin un keliya nacam oo marku waxa kugu imaana inaad fufsato ilaa macduudka wuxuu ku yiri iyounan bixin xataa yasmaca sawtan aw yajida riixan ilaa u cod ka maqna ama oo ur dareema nacam markaas yaqiinaa timid waa laga guuraa markaasasi nacam saa darteed marka minuuna ah qaacidada laga qaadana xadiidkan waxaa kamid a ah, haddaad dahaaro qabtay ood weyse qabtay ood ku shakisay weysadii makaa jabtay mase kaama jira inaa ku shakisay asalkaagii hore ayaad baaqi ku ahaanaysaa nacam waxba weyse lagaama raban haddii markii hore aada hubtay inaad weyse qaadatay ee weysadii ma jabtay mase jabin shaki oo ku jiro yaqiin aynan jirin alaslu weysadeeda asala haddii cadsigeeda meesha ay timaado laakiin inaad waxaa ku shakisayba war ma weyse qaadatay mase weyse qaadan inaad ku shakisay markii hore adigu waxaa kuu hubanay ood hubtay in aadan weyse qabin markaas waxaa istiri war ma weyse qaadatay mase weyse qaadan inaad ku shakisay waa inaad weyse qaadataa markaas lanna weysadii laba huba hadda nacam yaqiin ma aha midda yaqiintaa mar walba baaqi lagu ahaanaya nacam yaqiintaa mar walba baaqi lagu ahaanaya shakiga daarica ah ee lasoo gudboonaada qofka wax uu macno yeelanayo malaha nacam marka xadiidkan qaacidadaas weyna ku jirta nacam kana marka alimaam nawowina saanoo kale ay u baaday si culamada muslimiintana marka badankood saanay ku tageen nacam oo haddii qofka asagoo salaadii ku jiro ishkaal uu ka gala marka waxmaa kaa yihid mase kaama imaanin yaqiin unba uga bixi karaa salaada nacam marka jamaahiirta culamada salafkana saasay ku tageen culamadii dambaba maaliga asagu waxaa laga sheegaa in uu kala qaadayo ee uu leeyahay haddii khaarija salaad ay tahay waa inuu weyse qaato haddii si salaati ay tahayna ma weyseysanay nacam imaam maalik asaga wuxuu xadiidkan wuxuu ag istaagaa daahirkiisa oo wuxuu leeya idaa wajada axadukum fii batnihi shayan faashkala calayhi akhraja minhu shayun am laa falaa yakhrujana min almasjidi riwaayadka qaarna salaadayounan ka bixin nebigu salaado ka dhexadlayo nacam salaadii adoo ku jirta haddii weysadii aad ku shakiso waa inaad ka baxdaa nacam ma ka baxaysi ilaa aad markaa cod ama aada ur ka dareento laakiin haddii aadan salaad ku jirin ood shakiso waa inaad weyse qaadataay leeyahy alimaam maalik nacam marka laakiinse taa iyadu raajix ma aha sababta meesha xadiisaa gadaal nooga imaan doono oo aan kala qaadaynin isaga nacam xadiis caama imaan doono cumuumkaana lagu soconaya nacam ayb maalik marka wixii ka soo hara culammada waxay qabaan ama salaad ku jir ama ha ku jirin haddaad ka shakisayba weysadii ma burtay mase ma burin haddaad ka shakisay waa inaad un yaqiin uga baxdaa nacam oo shakiga aa iska tuurtid nacam xadiidkan marka riwaayadiisana muslima weriye waa kaas diraayada ku jirtana waxay tahay weysadu waxay ku jabtaa yaqiin nacam baabu naaqidnibu meeshaas kasoo gela naam weysadu inay yaqiin ku dabto khulaasatu lqowl sidaas weyaan marka de shakiga inuusan asal lahayna meeshaas marka ayaa laga qaadanaya naam shakiguna shaydaan ayaa wata sidiisa naam xadiis musnad axmed ku suganna waa tilmaama arrintaas oo kale shaydaanku inuu marka ku cayaarayo maqaacidi bani aadam inuu ku ciyaarayo marka qofka bani aadamka talkiisa ama dabadiisa ayuu ku ciyaarayaa si marka uu ugu muujiyo in weysadii ay ka jabtay oo salaadii uga kharibo salaadii nacam marka taas in laysku dhiibo marka ma aha shaydaanka nacam ibnu xibbaan xadiidkiisaana wuxuu leeyahay hadduu shaydaanku ku yiraahdo weysadii waa kaa jabtay waxaad tiraahdaa waa beentaa nacam marka riwaayada ibnu xibaan waxay leedahay falyaqul fii nafsihi nacam nafsadaada inaad ka dhahdaal raba oo aadan tixgelinninba shaydaan iyo wasaawiskiisa nacam marka dad fikigaan baranay ku dhahay waxaad arkaysa waswaas un ku nool nacam bifiqhigu hadowba kuu ziyaado ina aqlaal iyo xarko tiro badan inaad ku xirxirnaato fiqhi ma ahan midkaas nacam lana fiqhigu waa sahlan yahay nacam sharcigaan hadow kugu adag yahay maba lagugu kalifeenba nacam marka qofka axkaamley lama dhaho nin waswaas badan nacam axkaamta waswaas maba sheegeysa nacam ayb wacan dalq bni caliyin radia allahu canhu qaal qaala rajulu nin baa wuxuu yihi masastu dakari dakarkeygaan taabtay ayuu yii nacam masastu dakari massa ayuu ahaa ficilka nacam mudaacafuu ahaa maadaama taa u damiir la gelinayo waa la furfure marka nacam fakiyaa lagu sameye nacam masastu labadii markaa la kala dhexiyey nacam masastu wuxuu yii waxaan taabtay dakarii dakarkeedan taab aw amase qaala waxa uu yihi arajulu ninka yamasu dakarahu dakarkiisa taabanayo fi salaati salaada dhexdeeda hadda qeydkan mafhuum ma laha fi salaati salaada dhexdeeda ku taabanayo a calayhi wuduun wayse ma lagu leeyahay calayhi korkiisa udhown wayse qaad ma yahay faqaala nabiyu sal lahu alayh ali wasalam nabigu waxau yihi laa may buu yii nacam wayse qaad lagama rabo inamaa wax kale maani huwa isagu dakarkii babcatun waa xubin oo ninka adiga kaamida inamaa huwa babcatun ninka babcatun waa bidcatun ma arag jir nacam gobolaas saas u akriya khalad we nacam inamaa huwa babcatun minka waa qayb cudwi adiga kaamida nacam ayib akhrajahu lkhamsatu shantii baa soo saartay axmed iyo asxaabu sunan arbaca way wasaxaahu ibnu xibaan ibnu xibaanna xadiidka saxiix yeelay oo saxiixiisa kusoo saaray waqaala ibnu lmadini cali bni cabdillahi almadini shaykhu lbukhaari way wa imaamu lmuxadisiina fi lcilal waqaala ibnu lmadini waxa uu yihi huwa axsanu min xadiisi busra busra xadiiskeeda kanaa ka fiican huwa axsanu min xadiisi busra huwa xadiiskani axsanu waa ka wanaag badanya min xadiisi busra xadiiska busra ee soo socdo marka cali bn madini isagoo kalow rajaxay oo ah xadiiu balqi bn caliyin kan kale aan akrino diraayada waa u imaanana marka xadiidkan waxaa saxiix yeelay sidoo kale camru bnu caliyin fallaas camru bnu caliyin fallaas shaykeynku sheekh u yahay bukhaari iyo muslim camru bnu caliy alfallaas ayaa saxiix yeelay wa qaala waxa uu yihi huwa cindanaa asbatu min xadiisi busra annaga xadiidka busra kanaa nooga xoog badany wasaxaaba bn xibbaanna waaba sheegay sheekha sheegay dabaraanina xadiidka u saxiix yeelay dabarani alimaam dabaraanina xadiidka uu saxiix yeelay ibnu xasm xadiidka uu saxiix yeelay nacam culamada daciifisa waxaa kamid a ah daxaawi nacam oo waxa uu yihi isnaaduhu waxa uu yihi mustaqiimun nacam ayb ayru mutarigin bikhilaafi xadiidka kusugnaa hay daxaawi xadiidka culamada saxiixeesa ku jiraa oo waxa uu yihi isnaaduhu mustaqiimun xadiidkan isnaadkiisa mustaqiim ayru muaribin muaribna ma aha bikhilaaf xadiis busra busra xadiidkeeda isagana ou diidan yahay maa waxaawy ou yar daciifinaya maa waa imaan doonaa marka calaa kuli xaal xadiidku waa saxeex alimaamu shaaficina xadiidka wou daciifiyey abu xaatimaa kamida ragga daciifiyey abu zulca kamida daara qudniba ayaa kamida nacam bayhaqi baa kamida ibnuljawzi baa kamida nacam culamadaana xadiidku way daciifiyeen nacam ibn xibbaanna wuxuu yihi xadiidku waa saxeex laakin waa mansuuq xadiikan waa la nasaxayy diraayadan ugu tegi doona sidoo kale dabaraani ibnulcarabi xaazini intaas waxay dhaheen xadiiku waa mansuuq mansuuq iyo daciifna waa kala duwan yihin xadiiska asagoo saxiixa ayuu mansuuq noqon karaa nacam intaa talkiisulxabiirkaa sheegay nacam laakiinse alxaafid ibn xajar wuxuu sheegay xadiidku inuu yahay xasan ama saxiix nacam xaafid ibn xajar marka la khulaaseeya wuxuu yihi xadiidku waa saxiix ama waa xasan saasaana raajix lana xadiidku cilo malaha lagu dacaysiy xadiidkan waa saxaaxsan wacan busrata binti safwan busra binti safwan waxaa laga wariyey radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka qaala waxa uu yihi man massa dakarahu dakarkiisa qofkii taabto falyatawaba ha weysaysto qofkii dakarkiisa taabto ha weyse qaato amar falyatawaba ha weysaysto marka la yidhi maxaa laga qaadanaya inuu weysadu jabtay naam wailaa haddaysan weyse jebin alla weysaysan lama dhexen rajahu amsa isagana shantii baa soo saartay wasaxaxahu tirmidiyu tirmidi baa saxiix yeelay wabnu xibaan iyo ibnu xibaan wa qaala albukhaariyu bukhaarina waxa uu yihi huwa asaxu shayin fii hada albaab huwa xadiidkani asaxu shayin shaykan ugu saxeexsan way fii hada albaabi baabkan kan ah yani baabkan dakerka ah, qofka hadday saabto cawradiisa weysada makajedaymase maka jedayso baabka ku saabsan xadiidka ugu saxeexsan kan waaye marka ijtihaadkii bukhaari iyo sheekhiisi waa kala gedisay bukhaarina kan busrow rajaxay cali ibn madini oo sheekhi an wuxuu rajaxay xadiikii eh, balq ibn caliyin buu rajaxa xadiidkan busra marka isagu waxaa saxiix yeelay tirmidi bukhaarina wuu saxiix yeelay sida uu kasoo guuriyey abu daauud imaam axmed buu su-aalay sidoo kale waxa uu yihi xadiiu busra laysa bisaxiixin qaala bal saxiixun buu yii iskaga dhaaf inuusan saxiix ahayn waa saxiix yii marka axmedna xadiidka waa saxiix yeelay sidoo kale daara qudni ayaa xadiidka saxiix yeelay sidoo kale daara qudni baa saxiix yeelay yaxya bnu maciin ayaa saxiix yeelay saasoo kale ibnu cabdilbar sida uu ka sheegay ayb intaasna xadiidkan busra way saxiix yeeleen daxaawi isaga xadiidkan busra waxa uu yiri waa daciif oo idiraab iyo wax lamid ah ayuu ku sheegay sanadkiisa idiraabaa ku jira yiri marka wax idiraabo ku suganna ma laha nacam sababtoo ah taxqiiqu wuxuu ku jiraa in ninka eh, la hishaam oo aabihiis ka maqla xadiidkan naam waxaa way xadiidka wuxuu ku cileeyey hishaam lam yasmac min curwa buu yiri laakin uu ka maqlay naam sida eh, aimo badan ay cadeeyeenba naam musnad axmedna ku sugan wuxuu leeyahay daara qudni baan ujeedaa ayaa werinaya naam hishaam waxa uu yihi xadathanii curwa naam marka saa hadday tahay marka uu ka maqlay hishaam aabihiis naam mar hadduu yihi xadathanii curwa ciladii inqiaaca u ku sheegay daxaaba meeshaa ka baxsay marka calaa kuli xaal xadiidkan isagana khulaasadiisa waa saxeex xadiidka busra labadii xadiis marka haday labadu waxay eh, saxeex wada yihiin labadan xadiis marka haduu isku ag qoray oo ay saxiix yihiin say culimada marka u jamciyeen diraayadoodii xadiiska labadaba waa labada xadiis waa wada saxeex waxaa lagu jamciyey dhowr weji culamada gobol waxay yihaahdeen maslaku naski ayay aadeen xadiidkan busra ayaa naskay bay kii dalq ibnu caliyin hore xadiidka dalqi waa la naskay bay dheheen waa mansuuk xaazini iyo waxaa ka kamida ah ragga saas yiri ibnulcarabi iyo dabaraani iyo ibnu xibaan iyo waxay yidhaahdeen xadiidka hore ee in dakarka haddii la saabtaa weysada aynan jabaynin xadiidka sheegayo waa la naskay markii horeu ahaa kan busraa naskay dheheen maxay naskaas u isticmaaleen ay u adeegsadeen u cuskadeen waxay u cuskadeen inay yiraahdeen busra waa ka dambeysay ee dalq bnu caliyin nabiga wuxuu yimid sala allahu alayh ali wasalam isagoo masaajid ka dhisaaya nacam ayuu u yimid yani awaailulhijra ayuu nabiga soo wafdi ahaan ugu yimid nacam marka waxaa dhici karta dhaheen inuu markaas ka maqlay xadiiska nacam busrana dadkii dambey ahayd nacam marka iyada maadaama sidaa ay tahay waxaa meeshaas ku jiri karay dhaheen dalqi inuu xadiiska mar hore maqlay oo xukunkii gadaal dambe oo iska bedelay oo la naakay nacam laakiin nasaku intaas inuu ku sugnaado waa adag tahay nacam nasaku kuma sugnaan kara sidaas marka waa laga fiicanya maslaku nask in la maro culamada gobolna way kala rajaxeen waxay dhaheen kambusra raajixa labadan xadiis xadiis dalq ibn cali waa marjuux sababtu waxay tahay labadan xadiis lama jamci karay dhaheen weysada waa jediya iyo ma jediye lama jamcin kara nacam marka haddaan la jamcin karin waxay yidhaahdeen in la yihaahdo waxaa fiican xadiidka busra wuxuu raajix ku yahay haddii idaa tacaarada xaadirun wa mubiixun qudima alxaadiru naam haddii nas wax mancinaayo iyo nas wax banaynaayo ay iscaaribaan xaadirka ayaa la hormariya midka wax mancinaayo ayaa la hormariya qaacido usuuliya xadiidkan busrana isaga ayaa wax mancinaayo sababta muxuu ku diidayaan salaad inaad iska tukato adoo dikrkaagii taabto taasaa laga qaadana sooma kii dalq ibnu caliyna u ku ogolaana nacam marka mubiix iyo xaadir markay iska hor yimaadaan xaadirka la qalliba nacam lianna ziyaadatu cilmin baa ku sugan ninka diidaayo lama lama tukan kara dhahayo nooc cilmi abou haaya nacam agarata sooma lan ibaaxadu iyadaa salay ahayd ninkan asalkii waxaan uga naqliya xadiidkaanuu taagan yahay nacam agarata sooma calaa kulli xaal haddii nas wax diida iyo mid wax suga waxaan ujeeda haddii nas eh, shay mancinaayo iyo mid wax banaynaayo ibaaxa ay ku jirta iska hor yimaadaan ibaaxada waa laga xoog badnaanahulaasada saas qaarna waxay ku rajaxeen xadiidka busra waxay dhaheen sanad ahaan xadiidka busra xoog badan rijaasha sanadka xadiidka busra ku jiraan kulligood waa rijaalulbukhaari ilaa hal nin maaha maadaama marka rijaasha xadiisu busra rijaashii bukhaari ay yihiin kan dalqu bnu caliyinna uusan noocaas ahayn xagga sanadka waxaa xoog badan dhinkan busra min xayu sanad maadaama kan busro uu xoog badan yahay isagaa aan rajaxayna waxna waa lagu rajixi karaa sidaas iyaga laftirkeeda ayb in yaroo culamada kamidana maslakuljamci ay maraan nacam inkastoo aysa badnayn oo waxay yidhahdaan haddii dakarka shahwe inuu u inuuna u ayaa lakala kala qaadaya hadduu shahwe u taabto waysadu waa hadduuna u ma jebaysa nacam oo gacanta ay uga dhacdo kale masalan taa marka ibnu taymiya laga sheegaa raximah llahu tacaala lakin anuma dul istaagin marka kolley maslak asaga laftirkiisa ijtihaad dawaa leeyahay naam culamo badanaa ku tilmaantay mujtahid mudlaqa inuu yahay naam muxuu saas u yiri lama dhigi kara naam ibnu xajar si u ijtihaadi karo ayaa sheekhulislaam ibnu taymiyana u ijtihaadi karaa naam ijtihaadku adiga furihiisa adiga ma haysi qofkaa rabta intaad u furto kaa rabtana ka xirimaysid marka meeshaan marka taasna waa layihi marka calaa kuli xaal sida ugu raajixsan in xadiiu busra u raajix yahay la horumariy isaga maxaa yeele ixtiyaadkuna isagoo ku jira qofka haduu dakarkiisa taabto marka inuu weyse qaato taasaa dadaalku ku jira iyo ixtiyaadka taasaana madhabka alimaam shaafici iyo aimo badan ay ku tageen haddii marka ay sidaas tahay taabashadan dakarka la taabanayo baxsi kale wuxuu ka furan yahay meel kasta oo jirkaaga kamid hadaad ku taabato maaweysada ay jabaysaan maya waa hadaad calaacashaada ku taabato hadaad calaacasha ku taabato ayay weysadu jabaysaa xadiid ibn xibbaanaan arintaa tilmaama saxiix ibn xibbaan ku sugan idaa afdaa idaa afda rajulu qofku haddii uu gaaro ilaa dakarihi dakarkiisa uu gaaro yani oo dakarkiisa uu taabto yani falyatawadda saasoo kale haweyse qaato marka xadiidka afdaa imaamu shaafici waxaa laga soo guuriyey inuu yiri afdaa waa haduu gacanti calaacasha ku taabtaa la yihahda nam yani kelimadan idaa afdaa hadii la marka gacantiisa wixii ku taabta culamada luqadana waxay yidhahdeen alimaamu shaafici xujatun fi luga luqada xujo ku yahay warkiisa xujo wa nam luqada xujo ku yahay marka maadaama xadiidka saasa ufasiray marka waxaa la sheegaya hadaad gacanta ku taabata intaas hadaad meelahan isaga saa taabato iyo hataa meeshan korkeeda aahirkafi calaa casha cad hadaad ku taabato weysada markaas jabaysaa hadii kalena weysada uma jabasaaaa alimaam shaafici uu ku tegay marka axaadiistan macnahaasay leedahay khulaasadeeda marka intaas gaabin dadka gobol kitaabka waxay aad wax uga sheegaan dad waxaad arkee alinsaan qofku waxawaay sidiisaba almaru caduwun biwaajihin qofku waxa uu ka uusan aqoonta ulahay jaahil uu ku yahay waxa uu jaahil ka yahay cadow ka dhigtaa naam dad badana waxaa jira kitaabkan aada u duro oo ku duro si dadban u duro naam waxay leeyihiin kitaabkan kitaab la bara kara ma aha waa kitaab axaadiis iska hor imaanaysa keenaa adiga dhanow kuwaala ay kuleeyihin naam waxa waa hadda meeshaan ma taalla naam axaadiista rasuulka kulligood inaad barato adigoo ku fiicanta naam marka labadii dhinac waa garab dhigay midka raajixaana de qofka akrinaya ama kuu sheegayo ama adiga saad u kitaabada uga baalactay ku xiran tahay nacam marka musanifku asagoo kitaabka xadiida shaaficiyada keliya uma sanifin kitaabka nacam wuxuu u sanifay madaahibta oo dhan inuu u noqdo kitaab xakam u ah nacam saas u alifay marka inaad iska fahmi weysa arrintaas ma aha nacam marka wax wareera ma jiro labada xadiidtan marka kan busra ayaa xoog badan oo kan dalka bn cali waa laga xoog badany madaahibta islaamka alimaam shaafici iyo axmed iyo waxay ku tageen zakarka taabashadiisa weysada inay jiri abu xaniifana wuxuu ku tegey weysada inaysan jebinin oo xadiidka dalka bn caliyin u qabsaday marka naam oo abu xaniifa xadiidka hore raac ayuu qabsaday aimada kalena kan busray qabsadeen kan dalka bn caliyinna waa laga raajaxsan yahay ama waa mansuuq hadba sidii marka da sidaas kalena eh, lama rabo oo hadday dhacdo nin xanafi ah inuu imaam kuu noqdo inaad istiraanin weysadii ka jabtay teen aniga ugu daba dukana iyadana khalas awala inaad qofka baarbaarta ma aha waxa uu yahay madhab uu yahay iyo waxaas tan labaad haddii asagu ay ka tahay ijtihaad iyo sidaas uu diin u arko asaga salaadiisa insha allahu tacaala waa u ansaxaysaa nacam qofka ku daba dukadaana waa u ansaxaysaa yusaluuna lakum fain asaabuu falakum walahum wain akhdauu falakum wacalayhim dadka aimada ah hadday salaada idin tujinayan haday asiibaan idinka iyagaba ajarka waa leedihiin haddaynan asiibin oy gafaanna idinka ajarkiina waa leedihiin ayagusan wixii dembigana dushooda noqon marka iska dhaafnaan وعn cاaشhaةa رaضي الlه عnهa aنa rasuul الlahi slى الlه عlيه لي وsلم qaal man asaabahu qofka asiiba qayun matg ow amase rucaafun sangorar ow amase qalasun hanjaleelo nacam qaladku waa ilmaha yararka wa marka eh, kasoo do marka caanaha ama inta wax la siiyo wax aan matagana ahayn marka ka yimaadaan jalaalada iyo wax noocaas oo kale ah nacam ah, aw amase madyun ama madi qofkii ay asiirto falyanqarif ha gadoomo falyatawadaa ha soo weysaysto uma markaa dabadeed liyabni ha dhiso calaa salaatihi salaadiisa meeshii horaa kasii wado wlxaal huwa isaga oo fii dalika xaalada dhexdeeda laa yatakalamu unan hadlaynin asagoo xaaladaas dhexdeedana ounan ku hadlaynin man asaabahu qofka u asiibo qay matag aw amase rucafun sangorar aw amase qalasun hanjaleelo aw amase madyun ama madi falyansarif haga doomi salaadii buu ku dhex jiraa waxyaabahaasa soo gaaray falyansarif haga doomi falyatawadaa soo weyse qaato uma liyabni ha dhiso calaa salaatii salaadiisa walcaamiyu isagoo fii dalika xaalada dhexdeeda laa yatakalamu unan hadlaynin akhrajahu ibnu maaja wadacafahu axmed wayruhu axmed iyo ayrkiina xadiidkan way daciifiyeen ciladiisu waxay tahay idaa rawaa can shaamiyiina xadiiuhu maqbuulun waidaa rawaa can gayrihim faxadiiuhu marduudun ismaaciil ibnu cayaash hadduu ka wariye shaamiyiinta xadiiskiis waa maqbuul haddii uu ka wariye keyrkood xijaaziyiinta iyo kalena xadiiskiis waa daciif nacam halkaana ibnu jurayj oo xijaazi ah ayuu ka wariyey xadiidka nacam saa darteed marka xadiidku ciladaa ayuu leeyahay nacam tan labaad midda kale asxaabu ibnu jurayjna khilaaf baa marna qaarna mursalay ku wariyeen xadiidka qaarna isagoo waxay wariyeen xadiidka mutasil ah marka khilaafkaasna waa ku jiraa marka labadaas cillo marka xadiidku ay leeyahay nacam diraayada xadiidka ama fiqiga xadiidka laga qaadanayo xadiidkan marka waxaa wax ku dhisay xanafiyada nacam oo waxay yidhaahdeen qofku salaada dhexdeeda haddii ay dhiig iyo sangarar ama medihi hadday najaaso wax lamida lasoo gudboonaato waa tegaya waa baxayaa waa soo weyse qaadanayaa <clears throat> markuu soo weyse qaato kadibna salaada meesheedii buu kasii wadaa nacam ma soo bilaabayo nacam marka adiga waxa kula soo gudboonaanayo oo weysada jebiyo amaba marka najaaso ah nacam ee eh, inta aad salaada ku jirta dhexdeeda kula soo gudboonaanayo waxay leeyihiin qofku markaa eh, salaadiisii ma burinaysa nacam u fiirso weysadii baa jabtay salaadii ma burin laba isdilaax waay nacam ha isku khaldi nacam xanafiyadu waxay ku tageen ayagoo xadiidkan daliishanayo salaadii intii hore oo usoo dukaday waa saxiix nacam hadda wixii ka dambeeya baa salaadaadii marka waxay noqonaysaa salaad aan jirayni saa darteed hadday ninkii intou baxo wix inta iska soo dhaqo soo weyse qaato salaadii uu yimaado isagoon habeen meeshiisii hore unbuu kasii wadaa salaada intii hore ma fasaadinculamada shaaficiyana way labay u kala qaadayaan awalan najaastu haddii ikhtiyaarkiisa ay uga timid haddii isaga ikhtiyaarkiisa najaasadii ay uga timid ijmaacan salaadii waa burta horta hore salaadii waa burtay waysadii iyana waa tagtay waa inuu qofkii wayse doontaa ama u iska dhaqaa najaasadii kadibna u salaadii markaas ou soo bilaaban waxaa soo hartay ikhtiyaarkiisii ma ahan najaasa kusoo derisay soo salaadii wadaa najaaso kusoo derisay ku timid qowlka qadiimka ee imaamu shaafici wuxuu leeyahay kan axnaafta waafaqsan yahay qowlka marka jadiidka ah ee madhabka imaamu shaaficina ku dhisanya waxa uu yahay inuu baxo oo iska soo dhaqo soo weysaysto kadibna salaada oo soo bilaabo istinaaf samaynaya man binac ma samaynayo ma dhisaayo salaadii waa istinaafinaya man waa soo bilaaba salaada naam xadiidkana waa daciif waxaana raajixa in salaada lasoo bilaabo naam in salaada lasoo bilaabo ayaa raajix ah naam sababta waxay tahay xadiidkan waa daciif asalkuna wuxuu yahay najaas iyo weyse burid in marka qofkii haddii uu howl iska galo salaada kadib salaada inta ka baxo hadda howl oo iska galo de markaa salaada in lasoo bilaabo maaa waxaan waa camal oo tiro badan oo camal kasiir ah marka xukunka mas'alada sidaa way marka salaadii ma dhisaayo ee waa bilaabaya xadiidkan maxaa yeele waa daciif saasaana imaam axmed ibni xambal oo ku tegey asxaabta way isku khilaafeen mas'aladan miswar ibni makrama ayaa ku tegey sidii qowlka hadda aan shaaficiye ka sheegeynay culamada asxaabta qaarkood ibn cumar iyana waxay ku tageen qowlkii hore mar hadday asxaabta iskhilaafeen xadiidna meesha uunan ansixin qiyaaska in loo laabto ayaa laga maarmaan noqonaysa qiyaaskuna wuxuu keenayaa qofku salaadii ka tegey oo weyse doontay inaynan salaadii soo bilaa inuu salaadii soo bilaabo keenaa qiyaaska saxiixa nacam marka masaladan khulaasatuhaa saas waa nacam nawaaqid wuduuna waxay kasoo gelay ninkii waxyaabahan sangarar iyo noocaas dhiig iyo uu ka yimaado salaadii waa ka inay ka burtay taasoo xadiidka tusaa nawaaqid waysada inay ka burtaan ujeedaa xadiidka marka nawaaqidulwudu meeshaasuu kasoo gelaya nacam laakiin inta sida saxiixa masalada dhiig hadduu qofka ka yimaado waysada kama burin nacam lana salaadiina kama burin oo bitaali sababtoo ah xadiidka abu daawuud oo weriyey labadii nin ee saxaabiga ahayd ee nabiga oo xiraatada u diray ee midkood uu seexday kan kalena u salaada dukaday waa tii markaa waran leed iyo fallaar lagu soo tuuray marka dhiigga isagoo ka burqanayo salaada oo iskasii dukanayo naam dhiigga isagoo ka burqanayo ayuu salaadii waday oo tukanayo naam ma uunan kala goyni salaadii naam marka salaadii ansaxday wabitaali waysadana aysa burin ilaa haddii mar waysadii aa burtin la yiraa wixii ka dambeeya salaada u dukadaa baabil bay noqo lahayd maogta naam nebigiina dabcan waxaasoo kale wey u maqlayaan sababtoo ah laba nin nin la dhaawacay salaad ku jiray nin kale meesha uu joogay waktigii wacyiga intaaso dhan waxay keenaysaa in nebiguna oo maqlay marka ou qiray nacam taa marka waxay keenay in sidoo kale asaar badan bay bukhaari weriyey nacam oy kamid tahay in ibnu cumar ou fin oo iska tuujiyey liid oo ka yimid salaadiina marka oonan ka bixin nacam marka bukhaari baa aad aasaar tiro badan marka mawduucaas ku saabsan weriyey marka weysana kuma jabto sangararka waxyaabaas nebidasi waa ku jirta horaan usoo marnay nacam وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا من سأل النبي صلى الله عليه وسلم النبي سؤالي أتوضأ من لحوم الغنم أتوضأ مكوي سقادنا من لحوم الغنم أري هلبكيسة قال وحو إن شئت أباب qaala waxau yidh tawadau ma ka weyse qaadanaya min luxuumi ibil geela hilibkiisa qaala waxau yihi nacam ha ka weyse qaada akhrajahu muslimun xadiikan muslim baa wariyey agga diraayada xadiika riwaayada xadiidka waa saxeix nacam oo muslim baa weriye ujeeda nacam saxeix muslim buu ku sugaya tan labaad marka xadiidka waxaa kaloo laga qaadanaya waxay tahay fiqhigiisa marka xadiidka maxaa laga qaadana waxaa laga qaadanaya hilibka geela weysada inuu jebiyo nacam hilibka geela inuu weysada jebiyo cilada oo u jebiyaana waa maxay marka cilada oo u jebinaa hilibka geela maxay tahayna ciladu waxay tahay kownuhu hilib geela ou yahay nacam ufeers waa inuu hilib geela yahay waay in la bismeeyey ma aha maakadka culamada hadaad haddii maakad lculamaa filmasala hadaad fahamto haddow khilaaf badan meesha oo u laabana waad garan kartaa naam fiqiga kitaabka ugu fiican maakid culamaa ka hadlana waa kitaabka ibn rushdi naam hay eh, ibn rushdi kitaabkiisa almaliki weya naam hay ayb marka kaas waa naam hay bidayat mujtahidka naam kitaabka la yidhaha marka maakadka iyo isaga uu ku jebinaya hilib geeli waxay tahay ko inuu hilib geeliyo in la bisleeye ma aha naam bisoonku maaha waa loo leeya waa la bisleeyey saa darteed ha laga weyse qaata ma aha sidaa nacam hay amaa soo bisil cun amaa soo ceeriina cun waa mar waxaa weyaan marka wayse waajibaysaa nacam lana nabiga wasfiga oo ku cileeya waa maxayna atawadau min luxuumin ibila layii nacam hilib bisil in laga weydiinin rasuulka sala allahu alayh ali wasalam taas waa mid midda kale waxay tahay laba xadiisa kusoo aroorta baabkan xadiid waa kan xadiidka kalena waa xadiid ibnu maajah ku sugan min xadiisi ilbaraa ibni caazib nabigu sal lahu alay ali wuxuu yidhi tawaba'uu min luxumi ibil hilibka geela ka weyse qaata waa amar nabiga uu bixiye sal lahu alayh ali wasalam tawaba'uu min luxuumi libil waa amar kaas dambe nacam waxaa laisweydii karaa marka ibnu xajar kaas amarka a ah muxuu uga tegeyna nacam tawaba'uuda amarkaada ah sariix eh muxuu uga tegayo kan oo u keena nacam allahu aclam waxay la tahay marka labada xadiis culamada waxyaabaha ay ka kala qaataan ayaa kala gedisan nacam kan waxyaabaha laga qaadanayaana ka caamsan waxa u rabo baabkan am oo kan u fiirsa waxaa iskula jira hilibkii ariga iyo hilibkii geela iskula jira am oo waxa uu leeya nabigu sal lahu ala walam hilibka arigana yaan laga weyse qaadanin am kan geelana halaga weyseystoonaya am saa darteed meesha waxaad garanay marka in aan sababka weyse qaadkuba uusan ahayn hilibku in la bisleeyey inuusan ahayn maxaa hadday bisanaysa arigana halaga weyse qaata la dhehi lahay xadiisku sidaas u dhehi lahaa aada u fahma am haddii masaladu ay tahay hilibkan waa la bisleeyey saa darteed in laga wii dabgala waa lagu weyse qaataa hadday tahay hilibka ariga lama dheheen iyana lagu weyse qaadan oo kan geelana gaar ahaana lagu weysiisa lama dheheen kan jaabir marka taasoo tusaya marka lama dhigi karo waxyaabaha ay shaaficiyada culamada shaaficiyada ay keenaan oo xadiidkan ay ku keenaan meesha ka baxaya marka oo waxay yidhaahdeen xadiidkan waa mansuuq waxaan la saxay bay dhahan xadiidka jaabir ee dhahayo kaana aakhiru amrayni tarka lwuduui imaamata naar waxa u dambeysay labada arin tan dambeysay waxay ahayd in wixii dab galo oo la bisleeyo inaan lagu weyse qaadanaynin taasaa dambeysay marka xadiidkan taasaa lagu nasakhay leeyihi waxay ka dhigayaan marka xadiidkan masaladiisu inay tahay bisayolka hilibki geel inlooleeya bisayolkaasaa loogu weyse qaadan sidaa ma hadday bisayolka ahaa lahayd dacwadooda saxay ahaa lahayd laakin bisal maahana kii arigiina waxaa layidhi yalada waysa qaadanin kii geela yalada waysa qaataa layii marka meeshaan geela bis wax la haysta nacam kuwa kale haddaad bislayso maaha marka laguma haysta nacam wayse lagaagama rab ma fahamteen meeshaas nacam marka xadiidkan lama nasakin ogaada nacam maxaa haddii mawsuuq uu ahaan lahaa arigana waxaa la dhihi lahaa xadiiskan hadii la nasakay arigana halaga wayse qaataa la dhihi lahaa geelana halaga wayse qaato laana kulligood dad bay galeen laba la bisleeyey nacam markaas kadib waxaa imaana xadiidka jaabir oo ah kaana aakhiru lamrayni tarka mima masat naar markaas imaa marka ma ah marka xadiidku marka hilibka geela gaar ahaan uu ishaaray oo u tilmaamay haddii kale kan arigiiba lama dheheen kan arigiiba bisil ayaa layii yaa laga weyse qaadan lakin ayaa nasakin taasay daliil kii ariga yaa laga weyseysanin baa laleeyahay taa marka middaas saana marka baabkan u keentay arig iyo geeli aa lasbarbar dhigay geeli ha lagu weysaystamidda kale xadiidka kaana akhir amrayni tarka lwudu mimaa naar abu daauud xadiidka waa sharxaya wuxuuna ku sharxaa nabiga sal allahu alayh ali wasalam duhurkii ayuu cunay hilib cunto la bisleeyo cunay ma oonan waa weyse qaatay inta weyse qaatay salaadii galay casirkiibu haddana markii la adinaayo agteeda hilib cunay hilib ayuu cunay nacam oo cunto bisil ayuu cunay maynay isa qaadanin markii dambe markaasu waxa uu yidhi marka alimaam abu daauud wuxuu leeyahay xadiidkan kaan aakhiru amrayni kaas oo lasoo gaabiyey labadii xaalad oo rasuulka tii u dambeysay ma weysaysanin xadiidku wuxuu leeyahay taas halkaas maalin hilibka cunay nabiga marna waa ka weyse qaatay markii dambena ma weyse qaadanin xadiidka macnahaas abu daauud ku sharxa nacam sida sunanka ku sugan marka labada siba haddaan u sharaxdo calaa kulli xaal xadiidkaanu mansuuq ma ah nacam inaynan mansuuq ahayn waxaa u daliila kii ariga ayay ku jirtaa weysada laga tegaayo kii arigaya ku jirtaa naam kan geelana laga weyse qaadan marka koona hilib geel diin ahaanta laga weyse qaadana macnaheedu marka waxaa laleedahay hilibka geela marka waa najaas ma aha sidaa naam weysaa burtay iyo najaaso laba macnay kala tahay naam weysada waxaan ku buraan iyo najaas laba waysada kuma burto najaas keliya kuma burto naam waa adodaad seexatay way ka wataa buraysaa marka waa jaahilnimo marka istilaaxaadka fuqahadaysan kala aqoonin hadday caamo ahaa lahaayeenna dhibba ma lahaateenba nacam niman ayagu kawarkaba waxaana saas yeelaayo laajli inay caamada dadka ay ka eriyaan nacam caamada iyo inay isku diraan culamaday rabaan bis nacam kuwan saasay dheen kuwan saasay dheen nacam midda kale xadiidkan marka isagan waxaa ku jirto oo laga qaadana waxay tahay alimaam axmed ibn xambalha ku tegey hilibka gelin lagaweysa qaadanayo saddexda imaam oo kalena laga weyseysanay ku tageen imaam axmed aana raajix maxaa xadiiska asaga isdul istaagin naag taabashadeed oo aan xadiis loo haynin in laga weyse qaadanayo in la yiraa dadka lagu qasbo la yiraa ninkii yiraa naag taabashadeed weyse ma jiriso la yiraa diin cusuboo keenay hilibka geeli axaadiis ah, sariixa kusoo aroortana saan in la yiraa waxaas marka waa diintay marka mida kale waxay noqona marka hilibkan eh, geela culamada shaaficiyada marka laftirkooda alimaam nawowi waxau qabaa in laga weyse qaata maa min xayu daliil waxaa xoog badan in laga weyse qaata maa asxaabteenaa adilo xoog badan ma keenin asxaabteena shaaficiyada adilo xoog badan ma keenin majmuucaas alaga fiiri maa wuxuu leeyahay madhabtu waxay qabtaa inaan laga weyseysanaynin laakiinse qowlulqadiimka eh, shaafici ayaa wuxuu qabaa ilmadiisa qaadanayo asaga ayaana raajixsanayna min xaysu daliil mar haddii lagu yiri min xaysu daliil maxaad goonaysaa oo kale markaa qisada marka oranayso nebigu dadba ugu ceeb qarinaayey oo weysadii ay ka jirto neef iyo ka timid buu nebiga ugu ceeb qarinaaya waa arrin aad marka dhiiranaana ku jirta maam maxaa yeele rasuulka xubun dhan oo sharci ah miyou nin ugu ceeb qaranayo maam xubun oo og yahay hadhow in laga qaadan doono oo diin ahaan looga qaadan doono miyay nebiga mid way ku mujaamalaynayni mida kale neef qof ka timid macaadaan qof walbay ka timaadaan marka in la yiraa qof baa neef ka timid nebiga marka si ugu caab qariyo u yiri hilib geelaan cunna dhammaan awoysa qaadan meel ay ku taal oo saxiix kutubta sunanka dawaawiinta islaamka lixda ahna iyo dabaraani iyo musnad axmedna ma laha nacam sheekh albani daciifaduu ku dhigay marka dadka marka aada axaadiista mawduucaadka iyo daciifaadka weriyo axaadiista ducaadka weriyo ayaa marka qisada noocaasa qoray alimaam nawwi waaba ka jeesteen qisadaas oo waxa uu yii warar kale keenaan asxaabteena oo ay marka masaladan ku busheen waxweynna maaha bu wa kasoo qaadna maahum bu yii kaana aakhiru amrayni buu soo qaaday bis naam waxyaalahan o dhan marka masaaishan marka sidoo kale iyadana midaan haday dhacdo nin madhab shaafici ku dhaqmaayo inuu dadka imaam u noqdo maaha inaad baarbaarta aad tiraahid qofkaanu ma hilib geelo soo cunay mana ka weysaysanin salaadiisa ma jirto seen ugu daba dukana laga raga wixii adiga salaad ku tujiye ku daba tukada yusalluuna lakum taas baad ku xambaara masaisha nooca oo kale midda kale khulafaa uraashidiintu waxay qabaan hilib geel inaan laga weyse qaadanin qowlka odhanana waa daciif kutubaha qaar alimaam nawowi majmuuca imaam kusoo guuriyaa jirto laakiin waxa uu ka wada alimaamu nawowi ma ahan awsad ibnilmundir u celinayo kitaabka sharaafka nacam alsharaaf u celina awsadkana waxaa ku taalo mas'alada cunto la bisleeyey ma laga weyse qaadanayo mase lagama weyse qaadanayo marka ay tahay waxa uu leeyahay khulafaa urashidiin waxay ku tageen in aan laga weyse qaadanaynin cuntada la bisleeyey waxay khulafada raashidiin ku tageen inaan laga weyse qaadanin ma aha hilibka geel lagama weyse qaadan ama aynan dhihin xarfan waaxidan loogama hayo masaladaas yaan sirmi dhihin masalada ay khulafada raashidiin ku tageen waxay tahay cunto la bisleeyin inaan laga weyse qaadanayni kaasna waa musallam nacam hilib geel lagama weyse qaadanayo ma aynan ku tegin taana marka waa tagnaa وعn abi hurayrata radi alahu canhu qaala qaala nabiyu sal lahu alayh ali wasalam nabigu waxau yihi man gasala mayitan meyd ninkii dhaqo falyaktasil ha qubaysto waman xamalahu qofkii xambaaro oo meyd qaadana falyatawada ha weyse qaato akrajahu axmedu baa weriye xadii ayaa soo bixiye wnasaa-iyu iyo nasaa-i watirmidiyu xasanahu tirmidi xadiidka waa xasaniye wa qaala axmedu alimaam axmedna waxau yihi laa yasixu fii hada lbaabi shay-un baabkan oo ah meyd ninkii qaado hayeyse qaato ninkii dhaqo ha qubaysto halkama ansaxin wakada qaala marka cali bn madiniba sidaana yiri cali bn madini waxa yiri laa yasixu filbaabi xadiidkan marka waxaa saxiix yeelay ibn xibaan ayaa saxiix yeelay xaafidka talkiisku waxa uu ku yiri talkiis alxabiir xadiidka markuu soo sheegay dhuruqdiisa dhan waxa yiri fi ljumlati huwa bikasrati dhuruqihi aswa axwaalihi an yakuuna xasanan xadiikan marka dariiqdiisa la damciyo xaaladiisa ugu liidato waa inuu xasan noqdaa nacam xasan marka hoos maraya xadiidka nacam marka dariiqdiisa la jamciyo nacam markaasuu marka xaafid ibnu xajar uu yihi fainkaaru nawawiyi cala tirmidiyi taxsiinahu muctaradun nacam nawawi inkiridda uu ku inkiray tirmidi oo xadiidka xasaniyeyna waa mid marka la ictiraaday ayuu yii nacam oo alimaam nawawi baa wuxuu yihi tirmidi baa xadiidka wariyey waxasanahu qaala markaa waxa yii khulaasada wuxuu kuleeyahay qultu wuleya marka kalaamuhu marduudun caleyhi naam warkaan marka tirmidi oo xasanina waa marduudun caleyhi xadiidku xasan maaha naam nawawi marka tirmidi saa yiri marka naam alxaafid ibn xajarna wuxuu leeyahay sidaas maaha nawawi isaga inkaarkiisaasaaba aan saxiix ahayn naam isaga laftigiisa laga dhaba tegay naam marka culamada dacaayo maaha waxaa naam dadaada diinkii dhan ba haddii diin la bayaaniyo dadkaa la caynayo leeyihin naam marka dacwaday tashwiih u samaynayan waxay rabaan ina dacwada xaqa sumcadda ay ka dilaan cay cay meel walba taal hadda waa kan alimaam nawowi tirmidigun kule marduudun caleyh ma caaweyn imaam nawowi ah, ibnu xajar ba imaam nawowi waxa ku leeyahy nawowiyi cala tirmidihi taxsiinuhu muctaradun caydayaan ah, marka dadku hadduu albaani dhaho ibnu xajar taxsiinkiisa waa laga dabatay cay ma aha adigun culamada warkooda fiiri kii raajic kula noqdo qaalo nacam haddii aan wax kala baaro karin aadan wax aqoonino muslimka wax sheegaa ma goynin hadalkaaga iyo afkaaga umada diinkaaga celin kaana marka xadiidka marka duruqdiisa hadii calaa kulli xaal isku deedeeyo xadiidkan marka zahabina saasoo kale yiri fii mukhtasar lbayhaqi waxa uu ku yiri xadiis intaan ka yah ayay fuqahadu daliishadaan bu yii nam marka daadin xadiidka way eh, taxsiininanam marka calaa kuli xaal xadiidkan waa xadiid xasana nam amaa diraayada xadiidka ku jirta maxaa laga qaadanaa marka xadiidka waxaa laga qaadanaa waxay tahay baabkan u keenay waman xamalahu falaytawda ninkii mayd qaada ha weyse ka amar waa nam marka mayd maydka qaadidiisu inay weyse keenaysaa laga qaato xadiidka nam laakiinse amarkaan amar waajiba ma aha nam amarku waxa waa amru madbi nam waa amar marka oo amar aan ah, humad amar sunna ah naam laba xadiis baana ka ayaa amarkan waajibka ka guurinaysa naam haddaynan laba xadiis jiri lahayn ninkii mayd qaadan waxay noqon lahayd inay inse qaato waajibay ku noqon lahayd naam laakiin laba xadiisa waxay noo sheegtay inay sunno tahay naam arintan iyaa naam midda koowaad marka xadiidka koowaad waxa uu yahay inuu nabiga sala allahu alayh ali wasalam waxa uu yihi laysa calaykum laysa calaykum fii gasli mayitikum maydkiina dhaqidiisa korkiina ma ahaanin uusmin wax qudaysan idaa qasaltumuuhu haddii aad dhaqlaan faina mayitakum mayidkiina laysa binajasin nijaas ma aha faxasbukum an tagsiluu aydiyakum gacmaha iska dhaqaysa xadiidkan wuxuuna meydkiinu najaas ma aha labadii geerida marka gacmaha iska dhaqan wax qubaysa laydin kama rabo xadiidka wax qubaysa laydin kama xaakim baa soo saaray saxiixun calaa shardi lbukhaari buu yii haagina waa ku waafaqay xaafid ibn xajarna waxa uu yii isnaadu xasanun xadiikan isnaadkiisu waa xasan naam marka xadiidkan mid dambaba laba xadiidba waxaa lagu kan dambena daara qudni baa soo saaray oo waa min xadiid ibni cumar wuxuu leeyahay ibn cumar baa wuxuu yidhi kunaa naktasilu aan qubaysa jirnay kunaa naktasilu lmayita mayidkaan u qubayi jirnay dhaqi jirnay faminaa man yaktasil waxaa naga mid ahaa kuwa qubaysto wa man laa yaktasil qaarkeenna ma qubayso jirin nacam ibn cumar wuxuu yiri maydaan dhaqi jirn qaarkeen waa qubayso jireen qaarkeenna ma qubayso jirin nacam marka asxaabtii dhexdeedii haddayna isku ceedaynin halkaa marka waxaa laga qaadanaya nebiguna sala allahu alayh ali wasalama xadiidkaas hore uu ka ansaxay qubaysku inuu marka manduub yahay labadan xadiisaa laga qaatay nacam kii qubaysteyna ma aynan caadaynin kan kale ka kalena kan kale ma caadaynin saa darteed marka labadan xadiis baa amarkan falyatawada waxaa sunno ka dhigaayo labadan xadiis amarku amru nadbi waa marka waa sunno kan dambena marka ibn xajar isnaadkiisu waa saxiix yeelan talkhiiska sheekh ilalbanina wuxuu kusoo guuriyey axkaam ljanaaizka nacam marka xadiis haday sa ahaa falyatawada waajibay noqonahay wuduga nacam alamru yaqtadi lwujuub nacam marka man asla mayitan mayd qofkii dhaqo xilata sila qubaysto waman xamalaho qofkii xambaarana falyatawada qofkii qaado mayd mahaweysa qaato akhrajahu axmed anasaa-iy tirmidiy waxasanahu waqaala axmed laa yasixu fi hada baabi shay marka xadiidkan waa saxeex midda kale waxaa laga qaadana waxay tahay in weysadu ay suno tahay ee weysadaasu aynan waajib ahayn an bn وعن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن في الكتاب كتاب في حاكسرا الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أو قري لعمر بن حزم أو قري كتاب في النبي أو عمر بن حزم أو قري وحاكسرا الكتاب وين أبير وحبغل أي قرنايين وأحكام الديات أي قرنا الديات نعم waxaa ku sugnaa kitaabkaas anlaa yamasa alqur'aana qur'aanku inuunan taabanin ilaa daahirun qof daahira ma aha ninaam anlaa yamasa alqur'aana qur'aanku inuunan taabanin ilaa daahirun daahir qof daahira maahane qof kale inaanu qur'aanku ounan taabanin naam rawaahu maalikun maalik baa weriye mursalan mursal ahaan buu maalik ku weriyey wawaslahu nasaaiyuna waa xiriiriyey xadiidka ibn ibaan iyo ibn ibaan mursal waa taqaana ma adaafahu taabiciyu ila nabiy sala allahu alayh ali wasalam mawsuulna waa taqaanay waxaa weyaan marka sanadkii oo dhan waaba la xiriiriyey ilaa rasuulka sal l slam nam wahuwa macluulun xadiidkuwaas macluul buu inoo jiran yahay nam cilaa ku jirta nam xadiidkan isaga marka wala nasaa intaan allah yagasal qur'aana ilaa daahiru nasaa kuma sugna kitaabka intiisa kalau sheega marka looma deliisho karo nasaa hadda riwaayadiisa maadaama intaan aan hadda aan wax ka rabno xukunka aan ka rabno maadaama uunan werinin ma loo daliisho kara riwaayada masaail intaan kuma jirtaa diyaaska iyo axkaamtiisa uu ka weriyey laakiinse xadiidka shawaahid badan buu leeyahay waan arki doono xadiidkan marka ciladiisu waxa ay tahay sanadkiisa waxaa ku jira layiri sulaymaan ibnu arqam cilada xadiidka waxay tahay sulaymaan ibnu arqam ayaa ku jira waa matruukun waa matruuk ibn cabdilhaadi laakiin waxau ishaaray waxa uu kitaabkiisa almuxarar waxau ku ishaaray zuhri xadiidkan waxaa ka wariyey buu yiri sulaymaan bnu daawuud alimaam eh, ibn cabdilhaadi waxau ishaaray zuhri waxaa ka wariyey buu yiri sulaymaan bnu daawuud alkhawlaani sulaymaan bnu daawuud alkhawlaani ayaa ka wariyey waana siqo ninkan marka laba sulaymaan baa laysku qalday waqiila waxaa la yiri bu asaxiix ana sulaymaan bnu arkam ninka zuhri ka warinaa ma sulaymaan ibnu arqam miya sulaymaan ibnu arqam alyamani mase sulaymaan ibnu daawuud alkhawlaani waanam xadiidkan cilaysa in badanoo kamida waxay leeyihin waa sulaymaan ibnu sulaymaan ibnu larqam waanam waana midka matruuga ah cilada xadiidka ku jirtana kaas waay dheheen culimada gobol marka xadiidka saxiix yeesheen waxay yidhaahdeen maye waa sulaymaan ibnu daawuud ninka ku jira xadiidka alkhawlaani waana iqo cirwanan maya xadiidka nacam sheekh ilalbanina raximah llahu tacaala xadiidka irwaa marka hore sulaymaan ibn larqam buu jedmiyey nacam gadaal dambena waxa uu yihi mar aan madiine joogay maktabat lmaxmuudiya waxaan ku dhaalacday buu yihi kutub waxaan arkay buu yihi sulaymaan ibnu daawuud alkhawlaan inuu yahay ninka nacam oo sulaymaan ibn larqam inuusan ahayn nacam marka mida marka dambe waxuu sugay sulaymaan ibn larqam sulaymaan ibnu daawuud oo sugaan ujeeda nacam midka siqada ahuu sugay yani nacam saa darteed marka xadiidku waa saxiix nacam inuu saxiix yahayna de imaam axmed xadiidka xujeystay oo saxiix ka dhigay nacam alimaam axmed ibn xambal nacam saa daraadeed marka xadiidku waa xoog badan yahay nacam saxaabaduna xadiidkan waa ku kala bixi jiray diyaadka iyo axkaamtaa markay ka hadlaayaan kitaabkaas loo soo qortay dhihi jireen nacam risaaladaas markaas wax ku kala xukumi jireen koodii marka asxaabta ay agtooda oo maqbuul ka noqday waa xujo ahaan way filan tahay ka marka midaan iyadana carar inaan baraarujiyo waxay tahay tanaaqud ma aha hadda sheekhilalbani markii hore hadduu jazmiyey sulaymaan bn arqam waayo ninka uu yiri sidaa uu jazmiyey gadaal dambena marka uu wax ziyaadsaday oo kutub badan oo sii daalacday ee usoo baxday inuu sulaymaan ibnu daawuud yahay ee uu sulaymaan ibnu daawuud ka sugay markii dambe fadiilo ay tahay nacam taa waxay cadaynaysaa hamigiisu inuu xaq yahay nacam oo maanta warkiisa xataa inuu dhihi karo waa haldan nacam warkaygaas waa khaldanay kan dambaa saxan ah, nin diin lahaa saas dhihi kara ilaa dadka qaarkood intay is adkeeyaan warkaygii hore an seen uga noqona hadhow ceeb iyo la i nisbayna ceeb iyo diin ta saa darteed marka tanaaqud ninka uga dhigaayo asagaa khaldan in alle inta culamo muxadisiin jirtana haddii la baaro maanta waxaa la heli karaa hal nin oo yaxya bnu maciin oo marna leeyahay siqo marna daciif nacam marka waa mutanaaqib baa laleeyahay nacam midkaan marka saqaaf oo ad albani iskaba dhaafa mucaawiya uu ka baxsan waayo ayaa tanaaqudaati albani iyo soo qoraa nacam marka dad badan waa ka daba xatreynaya nacam taas marka wax macnaha ma samaynaysa nacam albaani weliba haday u fiicnaa lahayd waxaana la jamciye kitaab irada taraajucaati albani laydhaha masaaisha albani oo kasoo laabtay oo si u arki jiray markii dambena oo si kale u arkay nacam waa la qoray nacam oo asaga kutubtiisa laga soo jamciyey nacam ninka tanaaqudaad u arkaayana badiinuusan meel ku haynin imaam shaafici laba qowl sooma laha qowlulqadiim iyo qowluljadiid sooma laha nacam meeqa mas'alo oo qowluljadiidka uu ku bedelaa jirtay ijtihaadkiisii hore nacam ma shaafici waa istanaaqudaa waa nin iska busburiye imaamu shaafici maalin walba kutubta markay akrinayaan wafi lqawli ljadiidi wafi qawli lqadiimi waa akrinayaan maxaa ugu caynaysaa waxaad adiga akrinaysa dad kale maxaad ugu caynaysaa laakiin hase caaisha radiallahu canha ay tiri waxaa saxa ah marka inay tiri abubakar iyo cumar waa la caayaaya layiri kawaran nimana abubakar iyo cumar ku diran markaas waxay tiri markay adduunyada joogeenna ilaahay khayr iyo wanaag u doortay markay dhintaanna ilaahay inuu sabaabka ka kala goynin oo alla raboobay kuwaanu maka keena marka nacam kullana ay caayaanba ajirkaa u bata nacam abubakar radiallahu canhu nacam marka culimada hadyigeeda raacdana saas waa nacam ayadana nacam waxaan marka caayana aflagaadeena aada ujeedid tanaaqudaat albaani iyo eh, iyo laba kun laba kun oo khalad oo albaani uu sameeyey iyo nacam waxaasoo dhan waa un iska waxa waaye qasad fiican kama dambeeya nacam masaail albaani waa lagu qabsan karaa nacam waa lagu khilaafi karaa masaail caad ma ahantaa nacam hay culimadan kala mid yaha lakin waxa la diida ah waxay tahay dadka ahlucilmiga in la yidhaha tanaaqudaad fulaan tanaaqudaad kada in la yidhaha nacam kutubaha jarxiga iyo tacdiilka haddaad akriso xaafid ibnu xajar ayaad arkay fatxiga fatxiga labsirkiisa inuu ku leeyahay mas'aladan ama qofkan baabkaas iyo kitaab fulaan waxaan uga soo hadlay inuu sidaas yahay waxaa ii muuqatay inuunan ahayn uu leeyahay nacam meeshaas ku sugaa marka dambe maan ruuxan waa fadiilo iyo wanaag waa qofka inuu yiraahdo meeshaas waa ku qaldanay khaladkiisa ictiraafo waxa saxda hadhowna ah marka uu sheego ceeb maaha nacam laakiin eh, rag iska dhici rabbi ka baq meel isuma galaana yirahda soomaalida nacam marka ragga qaarkood rag iska dhiciyaa ku jirta nacam madadka ahlu sunnada taasa ka marka inaynan ku dhicin rag iska dhici ugu waaysa ku gelin nacam hadduu xaq kuu muuqdo iskaga laaba nacam marka ibn cabdilhaadina waa ishaare khilaaf inuu jiro ibnularqam miya marka ibnu daauud marka ibnu daauudkaa xoog badan irwaau haniimka juska koowaad safxada lixi eh, tobnaad xadiidka raqamkiisa boqol labaatan iyo laba uu yahay ayuu ku sheegay sheekh raxima allahu tacala halkaasna marka xadiidkan diraayada laga qaadanaya waa maxay waxaa laga qaadanaya axmed ba xadiidka waa xujeystay waxaa laga qaadanaya xadiidkan qur-aanka in musxafka inuusan kaaga karin qof aan daahir ahayn naam taasaa laga qaadana xadiidkan oo hadday weysadii kaa jabto nawaaqiduwuduua ayna ku jirna ogtahay hadday weysada kaa jabto waxaa kaa xaaraan ah musxafka inaad taabato naam sidaasaana raajix ah naam lanna xadiidku hadduu ansaxay waa in marka xadiidka loo hogaansamo naam xadiidku waa ansaxay laa yamasa alqur'aana ilaa daahirun qur-aanku iyounan taagan daahira maana hadii la yiri marka dahaarada eh, marka in la caam lama kala qaadin lama dhigin dahaarada waa fii qalbiga oo gaalkaa loo jeedaa lama dhigin xadiidka lama dhigin dahaaro oo janaabada loo jeedaa ninkii kala qaado facaleyhi bni